kaana iyo kuwa lamidka oo sida kaana u camal fasho u camal fala ina iyo kuwa lamidka ah oo sida kaana u camal fasho u ah, camal fala danna iyo kuwa lamidka ah oo sida danna u camal fasho u camal fala saasaa loola jeedaa kaana iyo akhawaadeedii waa noo soo dhammaadeen darsigeen insha ku qaadanay waxaan maanta insha allahu ka bilaabaynaa ina iyo khawaadeeda wa amaa ina ina iyo waa akhawaatuha walaalayaalkeed fa innahaa ina iyo akhawaadeedu tansibu lisma isimkay kor dhigtaa wa tarfacu lkhabara khabarkana waa godaa mubtadihii iyo khabarkiibay gelaydaa inna iyo khawaadeedu mubtadihii khabarkii markay galaan kaana iyo akhawaadeedii siday u camal fali jireen cagsigeeday u camal falayaan cagsi waxaa la shayga shayga ka soo horjeeda kaana iyo akhawaadeedu mubtadaha godkii horeeto un god aan ahayn ay godi jireen laakiin qabarka waaba nasbi jireen inay akhwaadeedu mubtadihii ay nasbinayaan mubtadihii ay nasbinayaan khabarkiina waxay rafcinayaan rafco aan kii hore ahayn kaana iyo akhwaadeedii say u camal jireen cagsi ka soo horjeedo wey kaana iyo akhwaadeedu mubtadaha waa godi jireen khabarkana waa nasbi jireen ina iyo akhwaadeedu mubtadihii ay nasbinayaan khabarkana waa godayaan godkuna maaha godkii hore inna iyo akhawaadeeda waxay camal falayaan camalkii kaana iyo akhawaadeeda mid ka soo horjeeda kaana iyo akhawaadeedu mubtadaha waa godi jireen qadarkay nasbi jireen inna iyo akhawaadeedu mubtadahay nasbinayaan qadarkana waa rafcinayaan rafcihii hore mid aan ahayn maxaa midkii horeeta qadarka waxaa rafci jiray mubtadaha haddana innada iyo akhawaadeedaa rainayaan innada akhawaadeedaa rafcinayaan amaa ina ina iyo akhawaat waa walaalayaalkeed fa inahaa ina iyo walaalayaalkeed tansibu way kordhigeen alisma isimka isimka waxa lagu magacaabo mubtadihi mubtadihii magaciisi waa la bedelay waxaa laleeyahay ismu ina alaleeyahy ismu ana alaleeyahy isma loo bixina waana la nasbina oo ina iyo akhawaateedu waa nasbinaya wa tarfacu way godayda alkhabara khabarka khabarkiina way godayda godkii hore mid aan ahayn meeshii hore waxaa laga dhihi jiray markii khabaru mubtada hadda waxaa la leehay khabaru inna khabaru anna khabaru laakina khabaru leyta khabaru lacalla marka magiciina waa beddelayaan icraabkiina waa beddelayaan wa hiya inna iyo walaalayaalkeed inna weeye wa anna weeye walaakina weeye wa ka'anna weeye wa leyta weeye wa lacalla weeye lixdaas weeye inna iyo akhwaadeed waa lix xaraf lixdu waxay yihiin inna waanna walaakina wa kaanna walayta walacalla waa lixdaas taquulu waxaa leedahay mubtadiye khabarkeena zaydun qaaimun zaydun qaa'imun zaydun qaa'imun waa mubtadiye khabar soo geli inna ina zaydan qaa'imun aad leedahay ixraabku isbedela ina zaydan zayd qaa'imun mid taagan weeye hadalkana xooga adkayn ha lagu dara oo waxaa la yidhi carabiga haddii la yidhaha zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahy iyo haddii la yidhahdo ina zaydan qaa'imun waa kala adagi ina zaydan qaa'imuna adag inadaa adayga keene hadalkiu aad loo adkaynayo wey hadalkiu aad loo adkaynayo wey ina zaydan qaa'imun icraab waxay leedahay ina xarfu tawkiidin waa nasbi waa xaraf faa'iideeye adkayn ah, hadalka in la adkeeyo uu faa'iideeya ina haddee ina xarfu tawkiid horta lixdan waa xuruuf kaanay aqwaadeedu maxay ahaayeen afcaalay ahaayeen saddex iyo tobankuwa saddex iyo toban ficilay ahaayeen hadalkaas waa in la fahmaa kaana iyo qawaadeedu afcaalay ahaayeen saddex iyo tobanku saddex iyo toban ficilay ahaayeen marka kaana iyo qawaadeedu dhammaan maxay ahaayeen afcaal ina iyo khawaadeeda lixdu dhammaan waa maxay xuruuf taasna waa in la fahmo ina iyo khawaadeedu waa xuruuf kana khawaadeedu maxay ahaayeen afcaal taasna waa in la fahmo icraab ina zaydan ina xarfu tawkiidin wa nasbin ad leeda bis fiiri ina xarfu tawkiidin adkaynta xarafkeedii weeye hadalka marka la gersho hadalkaas waa hadal aad loo adkeeyey ina xarfu tawkiidin wa naصbin waana xaraf wax naصbiya ina xarfu tawkiidin wa naصbin tanصib اsma wa tarfac اkhabra tanصib اsma isimkay kordhige wa tarfacu اkhabra khabarkana waa gode زaydan ismu ina mansuub bina wa calaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fi akhirih qaa'imu khabaru ina marfuuc bina wa calaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة fi akhirih walayta camran alla camr shaakisun mid taagan hadduu ahaa lahaa layta camar walayta camran camar shaakisun mid taaganoo surka taagaya ama qoorta taagaya ahaa hadduu ahaa lahaa walayta camran matni matni ma haysatan miya matniga xaa kugu qoran ina zaydan qaaimu maysa matniga idin kugu qornayn maxaa idinkugu xiga layta camran shaaqisu maysa idinkugu xige haye la socda hadda kitaabka waa in lala socdaa meesha la maraa meesha aan akraa waa inu qofku la socda ah. walayta shanlayte camran camar shaaqisun mid taagan ahaadeena layta xarfu tamanin wa nasbin layta waxaan leenahay xarfu tamani tamanigu waa jeclaysi waa inaad wax iska jeclaysato ah. waa inaad wax jeclaysato layta xarfu tamanin wa nasbin tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabara xarfu tamani waa jeclaysiga xarafkiisa qofka wax iska jeclaysana ah. ah. qofaa wax iska jeclaysana qofaa wax iska jeclaysana layta amran layta xarfu tamanin wa nasbin waana xaraf wax kordhiga isimkay nasbida tansib اsma isimkay kordhigtaa وترفع البر bرkana waa godaa mرا اسم layt منصوب وعaلاaمaة نصب فتحة ظاaهرة في آkره شhاaqص خبر layt مرفوع وعaلاaمaة رفع ضمة ظاaهرة في آkره labadaasa kitaabku noo misaalisa maaha afartii kalaan ku darayna marka kitaabku waxa uu misaaliye marka la akriya inta kale lagu dara marka waxaa naga maqan anna annadiyaa naga maqan anna waa inaan miaalina anna waa inaan miaalina waxaan leenahay balaqanii balaqanii anna zaydan munطaliqun balaqanii anna zaydan munطaliqun aan leenahay balaqanii waxaa i soo gaaray anna zaydan zayd munطaliqun mid tegaya inuu yahay balaqanii waxaa i soo gaaray anna zaydan zayd munطaliqun mid tegaya inuu yahay balaqanii ma eraabayno iskaga gudbayno gacanta dambe allahna gaasiiyo aan rabnaa xoogaa kitaabka in si fudud loo fahmo maxalushaahidkaan gaarayna anna zaydan mundaliqun bis intaasaan exraabaynaba anna zaydan anna xarfu tawkiidin wa naصbin inadii lamid waxay faa'iidaydaa waxa la ydhaha adkayn hadalka in aad loo adkaynaya tusay isimkana waa nasbidaa khabarkana waa guddaa anna xarfu tawkiidin wa naصbin tansib اsma wa tarfacu اkhabra zaydan ismu anna mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi mndaliqun habaru ana marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhirih intaas waa la fahma soo ma inna anna layta intaas waa qaadan intaas waa qaadan maxaa noo dhiman waxaa noo dhiman laakinna miya laakina noo dhiman qaama alqawmu qoomkii waa istaageen qaama alqawmu qoomkii waa istaageen alqowmu haddii la ydhaha raggii oo dhan aa istaageen wax kama harin ka daba tag marka maxaa yeele waxaa loo malayna haddaad intaas ku ekaydo inaan hal nin ka harin saasaa loo malayna istidraag ku samey istidraag waa ka dabategid arrin hore aa laga dabatega markaasaa wax laga soo reeba arrin loo malaynayo inay arrintaas hore ku jirto aa lagu leey war arrintaas kuma jirto marka laakinna isticmaal qaama alqawmu qowmkii waa istaageen laakina amran jaalisu laakiin amar isagu waa fadhiya haddaan laakina la keenin waxaa loo malay lahaa oo la moodi lahaa camar inuu wax ka istaagay macnaha sidaas waxa la yidhaha carabiga istidraag waa hadal tegey in laga daba tago hadal horay loo yidhi ta laga daba tago in wax laga soo reebo markii la yidhi qaama alqowmu waa istaageen maxaa la malaynaa inay wada istaageen camarna uu ka mid yahay inta istaagtay hadalkaas ka dabata laakina camran laakinna warkaas lagu laabaya warku sidaas ma wada ahane warkii waa lagu laabtayo camran camar asagu jaalis waa fadhiya taasaa laga soo reebay oo markeeda hor loo malaynayo inuu istaaga ku jiro laakina camran jaalisun qaama alqawmu qaama ficlu maadin mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alaxraab alqawmu faacilu qaama marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu shaakilin qaama alqawmu qofkaan ixraabi karin ad waaba markaan qof tacbaana qaama alqawmu qaama ficlu maadin mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alaxraab alqawmu faacilu qaama marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu shaakilin qaama alqawmu laakina xarfu istidraajin wa nasbin istidraag waa in arrin horay u tagtay laga daba tago xarفu istidraakin wa naصbin tansib اsma wa tarfac اkhabra camran smu laakina mansuub bilaakina wa calaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirih jaalisun khabaru laakina marfuucu bilaakina wa calaamatu rafci damatu daahiraة fii akhirih baa noo haray kaana kaana kaana waxay faa'iidaa laba shay oo laisku shabaha kaaftiyay la midta waxaad tidhahdaa kaana zayda zayd waxaad moodaa asadun libaaxba inuu yahay kaana zaydan zayd asadun waa libaax oo kaleba libaaxaad la moodaada haduu malaynaysa hadaad aragto inuu libaax yahay kaana zaydan asadun kaana zaydan asadun kaanadu waxay faa'ideedaa waxa la idhaha tashbiih isku ekaysiin maxaan lahayn lena marka kaana kaana xarfu tashbiihin wa nasbin waa xaraf wax layskugu ekaysiiyo laba shay marka laysku ekaysiina isku ekaysiinta waxa labadan shay waxbaa ka dhexeeya wey waxbay wadaagaan kaana xarfu tashbiihin wa nasbin isimkay nasbida tansibu اsma wa tarfacu اkhabra isimkay kor dhigtaa khabarkana waa godaa zaydan ismu kaana mansuub wa calaamatu nasbihi mansuubun yaa lagu nasbiye horta mansuubun bikaana bikaana waa inaan idhahnaa mansuubun bikaana caamilka in la fahmaan rabaa caamilka wax kor dhigaya caamilka wax godaya caamilka in la fahmaan rabaa منصوب بكعن وعلاaمة نصبه فضحة ظاaهرة في آkره أسد خبر كعن مرفوع بكعن وعلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آkره لعل noo haray لعل لعل لعل الحبيب قاadم dhe لعل الحبيب قاadم لعل الحبيب kii xaبيibka ahy on jeclaa waaa dhici karta qaadimun inuu soo galo lacala alxabiiba qaadimun lacala alxabiiba qaadimun qofkii xabiibkayga ahaa oo aan jeclaa wuxuu mudan yahay inuu soo galoo yimaado sidaasaa rajadu tahay lacala alxabiiba lacala xarfu tarajin waa nasbine waxay faa'iidaydaa wax la rajaynayo ah, oo laguna farxsan yahay lacalladu waxay faa'iidaydaa wax la rajaynayo oo haddana aad ku farxsanta arrin inay dhacdo aad rajaynaydo ka qabto oo aad jeceshahay taasay tusay lacalla xarfu tarajin wa nasbin tansibu اlsma wa tarfacu اlkhabara alxabiiba smu lacalla mansuubun bilacalla lacalla baa nasbida wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi akhirih lacala alxabiiba qaadimun khabaru lacalla marfuucu bilacalla wa calaamatu rafcihi damatu daahiraة fi akhirih misaal kale lacalla ugu dar lacaladaa laba macno tusta teraji waa tustaa teraji tawaqucna waa waa tustaa terajigu waa rajayn tawaqucuna waa cabsasho waxaad tidhaahdaa aaa lacalla zaydan haalikun lacalla zaydan zayd wuxuu mudan yahay haalikun inuu halaagsamo arrintaasaan baa ka cabsanaya lacalla zaydan haalikun lacalla zaydan lacalla markaa waxay faidina wa la hahda tawaaquc insi amase waxa wya arin ishfaaq ka cabsasho lacala zaydan lacala xarfu tawaqucin wa nasbin dhe lacala xarfu tawaqucin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu lkhabara zaydan ismu lacala mansuubu bilacala wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi akhirihi haadikun khabaru lacala marfuucu bilcalla wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii aakhirih haye macnaha fiiriya marka lixdii xaraf lixdoodii miisaal waa sheegnay macaanida ay faa'iideeyeen icraabta waa ku soo dhex sheegay kitaabkana matnigu inu kugu dhigaa matniga fiiriya maxay faa'iideeyeen xuruuftaana markay mubtadiha qadarka galaan maxay faa'iideeyeen wuxuu ku yidhi waa macnaa inna inna macnaheeda oo ay faa'iidaynayso ana ana macnaheedu litawkiidi adkayn ayuu usugnaaday ina iyo ana isku macnay faa'ideeya adkayn waxaan ku yidhi markii hore zaydun qaa'imun zayd waa taaganya hadalkaas waa hadal iska caadiya ma adka laakiin haddaan ku idhahdo ana zaydan qaa'imun ama aan ku idhahdo ina zaydan qaa'imun hadalka aadaan u adkeeyey waa adkeeyey hadalka waa adkeeyey hadalka marka adkaynta ha loola jeedaa nisbada qadarka loo nisbaynayo mubtadahay adkaynaya hadda haddaan idhaahdo zaydun qaa'imun zayd maxaan u nisbeeyey taagni inuu taagan yahay soo maaha taagnidiian aad u adkayna marka tagnidii aan lahaa zaydaa taagan taagnidaasaan aad u adkayna nisbada aan mubtadaha u nisbeeyey taagnida oo aan idhi waa taaganya ama waa halaagsamaan haddaan idhaahdo ina zaydan haalikun zayd maxaan u nisbeeyey halaag halaagii adan u adkeey haddaan ina gelsi amaan anna gelsi nisbada khabarka weligiis waxaa loo nisbeeyaa mubtadaha nisbadaasay adkaynayaan ina iyo anna wa macnaa ina wa anna ina iyo anna macnahoodu litawkiidi adkaynay u walaakina laakina lilistidraaki ka daba tegiday u arrin tagtayaa laga daba tegaa istidraag ka dabategid waa kaana kaana litashbiihi isku ekaysiina usugnaado kaana maxay faa'iidaydaa laba shay oo laysku ekaysiinayo tashbiih laba shay oo laysku ekaysiinayo walayta layta litamani jeclaysi usugnaado qofaa wax iska jeclaysaa aan suurtagal ahayn oday duqoobay wey boqol iyo labuu jiraa markaas wuxuu leeyahay layta shabaaba yacuudu yowma olla dhallinyaronim hadda ii soo laaba leh soo laabane wax aan dhacaynba oo layska jeclaysaa laha tamani ama wax dhici kara laakiin adag inay dhacdaa waa la arka laakiin ma fudba faqiir oo shil maanta qodada u goyday a wuxuu leeyahay layta maalan axuju fii layta maalan axuj alla maal haddaan ii sugnaa laha aan ku xajiye hadda qadadiyaa u goyday maalin ku xajiyuu rabaa marka waa dhici kartaa dee ilaahay weyna subxana wa taala dad faqiir wax ah, waa siiya laakiin ma badno sooma ma badna ma badna arrinta arrin iska dhacdo badanaba waxa faqiirka shaa tugsahay maanta iska xajiyo maaha laakiin waa dhici kartaa lamid maaha tii hore oo dhallinyaronimadii lamid maaha uu raadinayo marka layta maxay faa'idaynaa wa layta layta litamani jeclayntii usugnaatay wa lacalla lacalla litaraji rajaynay usugnaatay iyo watawaquci shinsi ama ka cabsasho tarajigu waa arin aad rajaynaydo oo aad damaacinaydo aad ku rafraxsantaho tawaqucuna waa arrin aad ka cabsanaydo arrin aad ka baqayso wey inay dhacdo waana lagu sheegay inay arrintaasu ay soo dhowda marka cabsina waad ka qabtaa cabsina waa aad ka qabtaa halkaas waxaan ku gebangebaynay inna iyo akhwaadeedii oo lix xaraf lxaraf xaraf walba macnihiisa iyo xaraf walba camalfalka uu camal falo iyo xaraf walba miaalkiisii iyo icraab waa gebagabayn amaa dana amaa dana dana iyo waa akhawaatuha walaalayaalkeed fa inahaa danna iyo walaalayaalkeed tansibu mubtadaa mubtadaha waa ay kor dhigaan walkhabara khabarkana waa kor dhigan danna iyo khawaadeedu waa toban waana toban fixi dana khawaadeedu waa maxay waa toban waana toban ficil mubtadaha iyo qabarkay galaan waana nasiya labadaba waa nasiya kuwii horaa khilaafsayin sooma jeedin nawaasiqday ka mida xukunkii horaa ka nasaqayan laba mafcuulay ka dhigtaan mubtadihii waxaa la dhaha mafcuulu awal kabarkiina waxaa la dhaha mafcuulu haani laba mafcuulay ka dhigtaan mubtadihii qabarkay galaan labadaba waa nasbiyan labaduba waa mafcuul midka koobaad waxaa la idhahdaa mafcuulu awal khabarkana maxaa la yidhahdaa mafcuulu haani saasay ka dhiganaya mubtadihi qabarkay galaan mubtadaha waa nasbinaya qabarkan waa nasbina labada labada laba mafcuulay ka dhiganaya mubtadaha waxay ka dhiganayaan mafcuulu awal khabarkana mafcuulu haani sidaas waa ma dana danaya waa aqwaatu walaalayaalkeed fainahaa danaya walaalyaalkeed tansi nuubtadaa mubtadahay nasbidaa walkhabara khabarkana waa nasbidaa calaa annahumaa mubtadaha iyo khabarku mafcuulaani laba mafcuul yihiinay ku nasbineen labada mafcuuloo lahaa lidana waa khawaata u sugnaaday waxay ku nasbinayaan inay laba mafcuul noqonayaan mubtadihii khabarka laba mafcuulay noqonayaan wa amaa danna danna iyo waa akhawaatuha تنصب المبتدا مبتdha waa نصبyan والبر برkana waa نصبiyaan عaلىa أنaهmaa مبتdha iyo qabrku مفعuلaani لaba مفعuل inay yihiin ay ku نصbiyaan labada مفعuuلoo lahaa لdana waa quwaabtaa u sugnaaday wahiya dana iyo walaalyaalkeed danantu waa maleeyey wey waxasibtu waa maleeyey wakiltu waa maleeyey wazacamtu waa maleeyey wara'aytu waa ogaaday waa arkay isku dhihin wacalimtu waa ogaaday wawajadtu waa ogaada waa helay hadhihi wawajadtu waa ogaaday wawajadtu waa ogaaday watakhadtu waa ka yeeshay anaa ka samaystay wey watakhadtu waa ka yeeshay wajacaltu waan ka yeeshay wa samictu waa maqlay waa intaas iska fudaynaynaa macaanidooda hoos ugeli mayno hoos ma ugelayno sadxigan dul marayno maadaamaan bilowna aan rabnaa inaan fudayd u fahno inuu fudud yahay ah, oon yaryaraynoon kala qaadno culayska waa tobankaas ficil wehiya dana iyo khawaadeedii danantu waa maleeyey wey waxasibtu waa maleeyey wakhiltu waa maleeyey wazacamtu waa maleeyey wa ra'aytu waa ogaaday wa calimtu waa ogaaday wawajadtu waa ogaaday watakadtu waan ka yeeshay wa jacaltu waan ka yeeshay wa samictu waa maqlay afcaashan mid walbaaba mubtadihi qadaru galaa waa nasbiyaa laba mafcuulay noqonayaan mubtadihii wuxuu noqonaa mafcuulu awal qabarkiina wuxuu noqonaa mafcuulu taani noo soo qabo mubtadihi qadar zaydun zayd mundaliqun kii tagaayo weey zaydun zayd mundaliqun waa midkii tegaya zaydun waa mubtade mundaliqunna waa khabar danna soo qaba geli faacil sii horta dannada marka hore danantu zaydan zaydan waxaan u maleeyey mundaliqan mid tegaya danantu ah. zaydan zaydan waxaan u maleeyey mundaliqan mid tegaya aye icraab marka raabta kuwa ka maydib haddaad macnaha fahamto waa macnaha fahamtood carabiyadeeda wax kale maaha danantu ficlu wa faacil yaa iraabi kara dananta ragana waa iraabi karaan khalaas alxamdulilah maxaa ila darabtii la mid ha qofkii mogtahay darabtu iraabi karaa oo danantu iraabi waaye maba meel loo socda ma fahmi haddaad darabtu iraabi karto ficil kasta oo taa mutakalimku daro waa inaad icraabtaa darabtu qumtu jalastu qara'tu katabtu danantu xasibtu kumtu dhammaan ficil kasta oo ta'daas lala xiriyo waa inaad sidii martida hal xaraf ha ku kala bedelin adugu ah, hal shay ha ku kala bedelin darabtu ma taqaanaa danantu waa iyadiio kale ah, danantu dana ficlu maadin mabniyun cala sukuuni litisaalihi bdamiiri rafci اmutaxarik bidamiiri rafci اlmutaxarik laa maxala lahu min alإcraab fiiri laakiin macnaha aan meeshaan uga hadlayno macnaha meeshaan aan uga hadlayno keliya waxaa fahme danna iyo afcaasha la socotaa meeshii darabtu ay hal mafcuul qaadayah labay qaadaayaan kuwa intaas keliya fahme wax kale ha ka bedeli danantu marka lasoo gaadan waxaaba la iska dhaha danantu ficlun wa faacilun oo danana waa ficilkii ta'duna waa faacilkii waa ficil iyo faacil la isku daray ah, danantu dana ficlu maadin mabniyun cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala lo min alfam wa taau damiiru mutakallim faacil mabniyun cala dami fii maxali rafcin waxba kama duuni haye zaydan mafcuulu wal lidanantu mansuubun bidanna وcalaamaة نصbi فaتxaة ظaahiraة في akhirih mnطلقا mafcuul ثاني لdn mansuub bdn وcalaamaة نصbihi فaتxaة ظaahiraة في akhirih waa lg وkiltu الhilaala bishii waxaan u maleeyey laaxan mid iftiimay inuu yahay hilaalku habeenka kow labo saddex saddexaas habeena la yidhaha hilaal bisha habeenka koobaad ay dhalato iyo habeenka labaad iyo habeenka saddexaad wakiltu camran shaakisan mu inii wada dhigaa waa isku mid wakiltu camran camaran waxaan u maleeyey shaakisan mid qoorta taagaya inuu yahay wakiltu khiltu ficlu wa faacilu daad kala craabtana waa darabtu craabteedii khiltu khil ficlan maadin mabniy calى sukuni lاtisaalihi bdamiiri rafci mutaxarik laa maxal lah min اaab wtaa damiir mutakalim faacil mabniy calى dami fii maxali rafci camran mafcuul bihi أwl lkhiltu mansuub bkhiltu wa calaamaةu naصbihi fatxaة ظaahiraة fi akhirihi شhاaqisa mفcuل ثاني لkhilt maنصuب بkhilt وcalaamaةu نصbi فaتxaة ظaahiraة في akhir waay labadaasu noo miaali markaasuu yidhi wamaa ashbaha daalika intaas iyo inta u eg uu ku yidhi waxaa u egna waddadaas marti waa miaalladii kale aye waxaad soo qaadataa hadduu danna miaaliyey khiltuna u miaaliyey xasibtu a ku xigtay soo maaha mubtadiya khabarkeen horta alxabiibu qaadimun dheh alxabiibu ninkii aan jeclaa qaadimun waa mid soo gelaya oo imaanaya safaru ka soo gelayaa alxabiibu qaadimun xasiba soo gele xasibtu alxabiiba qaadiman xasibtu waxaan u maleeyey alxabiiba qaadiman xasibtu ficlu wa faacil alxabiiba mafcuulu bihi awal qaadiman mafcuulu bihi haani waa la fahmay soo ma waa soo adheeraynaa ma la fahmi adho hadda qofkii oqon waayo haddana yidhaahdo waa la fahmay <laughs> meeshaas culaysaa ka imaana haye labadii horan ixraabna ay la mid yihiin waa yahay danna xasiba khaala saddexaas waa qaadana zacama a ku xigta mubtadiya qabarkeen bakrun bakar ninka la yidhaahdaa sidiiq waa mid rumayn badan bakrun sidiiq bakron ninka bakr la yidhaah صidiqu waa mid rumayn badan waa mubtadiya khabar soo geli zacama zacamtu bakran صidiqan zacamtu waxaan ku ogaaday waaa tir waxaan ku meleeyey waa dani zacamtu waxaan ku meleeyey bakran ninka bakr la yidhaahdo صidiqan mid rumayn badan zacamtu ficlu وفaacilu bakran mafcuul bihi أwl mansuub bzacma calaamaةu naصbi fatxaةu ظaahiraة fi akirihi صديقا مفعول به ثاني منصوب بزعم وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ra'aa ra'aytu samaahan mubtadiya khabarkeen asidqu runtu munjiyun waa mid qofka badbaadiya mubtadiya khabarkeen asidqu runtu munjiyun waa mid qofka badbaadiya asidqu waa mubtade munjiyuna waa khabarulmubtade soo geli ra'aa inta faacil siidid ra'aada ra'aytu sidqa runtiiban waxaan ku ogaaday munjiyan mid qofka badbaadina u yidhi ra'aytu sidqa runtii waxaan ku ogaaday munjiyan mid qofka badbaadina inuu yahay ra'aytu ficlun wa faacilun aia mafcuul bihi awal lra mansuub bra wa calaamatu nabi arcatu daahiratu fi akhiri munjiyan mafcuul bihi aani lra mansuub bra wa calaamatu nabi arxatu daahiratu fi akhiri alima alima aa ku xigta mubtadiya abarkeen aljuudu maxbuubun de aljuudu deeqsinimada maxbuubun waa shay la jeceliya aljuudu deeqsinimada maxbuubun waa mid la jecel yahay aljuudu waa mubtade maxbuubunna waa khabarkeedii soo geli calima calimtuljuuda maxbuuban calimtuljuuda maxbuuban calimtu waxaan ku ogaaday aljuuda waxbixinta maxbuuban mid la jecel yahay inuu yahay calimtu ficlu wa faacilun aljuuda mafcuul bihi أwl mansuub bcalima wa calaamaةu naصbihi fatxaة daahiraة maxbuuban calimtu ljuuda maxbuuban waxaa noo haray wajada iyaduna mubtadiya khabar soo qadaro alcilmu naaficun alcilmu naaficun alcilmu cilmigu naaficun waa mid wax tara waa mubtadiya khabar soo geli wajada wajadtu lcilma naafican wajadtu waxaan ku ogaaday <clears throat> alcilma cilmiga naafican mid qofka saaxiibkiisa anfaca raab wajadtu ficlu wa faacilun alcilma mafcuulu bihi awal naafican mafcuulu bihi aani ma fahamtay haye haddaad fahamta beryaa laga raba waayahay waxaa haray samica samicada waxaa la yidhi laba mafcuul oo toosa iyadoo qaadatay lama arag ayadoo laba mafcuul oo toosa qaadatay samica weligeed lama arag mafcuulu bihiga koowaad markay qaadato mafcuulu labaad jumlu noqda jumlu noqda mafcuulu labaad jumlu noqda jumladaasaa culammada gobol waxay dhahdaan waa mafcuul bihi taani gobolna waa xaaleeya waxaad tidhahdaa samictu النabiya salى الlahu عalيه waslm yaquulu kada wa kada samictu الnabiya nabigaan maqlay salى الlahu alay slm yaquulu xaalo uu leeyahay sidaasaa sawaaba qaaraa waxay yidhahdeen yaquulu asagoo lahaan maqlay yaquuludaas waa ficil mudaaric ficilkaas iyo faacilkiisa aa laga dhiga mafcuul taani sida sawaabkaa marka laba mafcuul maba qaadato afcaashuna toban maahane waa sagaal sidaasaa raajix oo xoog badan maxaa yeelay hadday laba mafcuul qaato waa la arki lahaa mafcuulkii labaad ayadoo mar haysato weligeed lama arg samictu nabiya salى الlahu alay slam yaquulu annabiya waa mafcuul awel yaquuludaasay qaar ka dhigeen mafcuul haani haya ma la fahmay tana wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam wslى اllahu وslم وbaarak calى nabiyina mxamed la soo dadaalo soo akriyo laga soo baxo maalinta soo socota in shaء allahu